الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وكتابكني حسن المسلم الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام ودعadii atxiyaadka dambe dabadii lagu ducaysanayey ee salaamo naqsigana ka horreysay adducaa waa ducadii bacda tashahud alakhiiri atixiyaadka dambe dabadii qabla salaami salaam naqsigana ka horreysay halkaasoo duco badani ay ku jirto ayuu wixii nebiga sala allahu calayh wasalam ka sugnaaday in badan oo ka mid a ayuu halka sheekhu inoogu soo qaadanaya waxaa odhanayaa allahuma inii acuudu bika min cadaabi اlqbri wa min cadaabi jahannam wa min fitnati اlmaxya wاlmamaati wa min shari fitnati اlmasiixi اdajaal allahuma ya allahu inii anigu acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa ayaan kaa magangelayaa wa min cadaabi jahannama naartaa jahannamo la yidhaha cadaabkeedaan kaa magangelayaa wa min fitnati lbaxya nolosha fidnadeeda ayaan kaa meengelayaa walmamaati iyo geerida iyo dhimashada wa min shari fitnati lmasiixi kii isha masaxnaa ama dhulka masaxayay fitnadiisa sharkeeda ayaan kaa meengelayaa addajaali ee beenta iyo labsiga iyo khidaaca iyo khiyaamada badnaa kaa ayaan fitnada sharkiisa kaa magangelayaa xadiidkan waxaa warinaya imaamu lbukhaari ayaa warinaya imaamu muslimna isna waa warinaya saxaabiga abu hureyre la yidhaahdo ayaa laga warinaya waxa abu hureyre uu leeyahay xadiidka bukhaari kaana rasuulu llahi sala اllahu alay slm yadcuu wayaquulu waxau ahaa mid ducaysa oo yidhaahda allahuma inii acuudu bika min cadaabi اlqbri wa min cadaabi الnaar wa min fitnati اlmaxya wاlmamaat wa min fitnati masiix dajaal riwaayada muslim waxay tilmaamaysaa ee abu hurayra leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi idaa tashahada axadukum midkiin markuu atixiyaadsado falyastacid billaahi min arbacin ilaahay afar ha ka magan galo yaquulu allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam ilaahayo waxaan kaa magan gelayaa cadaabka jahannama wa min cadaabi alqabr wa min fitnati اlmaxya wاlmamaati wa min shari fitnati masiix اdajaal markaa amar baa nebigu salى اllahu calayh wasalam uu ku bixiyey riwaayaad kala gedisan oo sidaa ku soo arooro nebiga salى اllahu calayh wasalam sidaa kaga sugnaadayna ayaguna way jiraan oo yar kala horaysiinaya afartan waxau markaa nebigu leeyahay ha yidhaahdo allaahuma inii acuudu bika ilaahayow waxaan kaa magangelayaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ayaan kaa maangelayaa qabrigu cadaab ayuu leeyahay mid joogta ayuu leeyahay gaalada oo si joogta baa loogu cadaabayaa dadka mu'miniinta ah ee cusaadaana cadaab aan isku joogin oo googo-aya ayaa iyagana lagu cadaabaa waxaana nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday inuu soo maray laba qabri ow ihi innahumaa la yucadabaan labadan qabri waa la cadaabayaa dadka ku jira wamaa yucadabaani fii kabiir wax weynna lagu cadaabi maayo ama axaduma fa laa yastatilu min albowl midkooda kaadida ayaanu iska basrin jirin wa ama alaakharu fakaana yamshi binamiima ka kalena wuxuu ahaa mid dadka isku dira oo isku dir la socda marka cadaab alqabri waa kaas weeye marka cadaab alqabri ayaan ilaahu kaa gelaya wa min cadaabi jahannam naartaa jahannamo la yidhaahdo ee mugdiga iyo madowga badan ee aadka u salka dheer ee mugga mugga yacni weyn kaa ayaan ilaahayow kaa magangelaya ayuu odhanayay dadkana yidha ha yidhaahdaan wa min fitnati almaxyaa nolosha fidnadeeda fidnada noloshu waxa weeye waxyaalahan qofka ku imanaya inta uu nool yahay ee inuu adduunyadaa ku fidnimo uu diintii ka doorto inuu shahwaadiyo waxay nafdiisu jeceshay iska raaco inuu shubahaad iyo jahalaad iyo waxaan jirin markaa iska raaco walmamaad geerida markaa iyadana fidnadeeda ayaan ka maangelayaa buu nebigu sala allahu calayh wasalam dadkana yidhi ka maangala geeridana waxaa looga jeedaa markanuu qofku dhimanayo ayadana inuu fidnoobo oo markaa kelimatu tawxiidkii ilaahay markaa uu waafajin waayo waxaa kaloo dhici kartaa in looga jeedo cadaabkii qabriga iyo fidnadiisii un innakum tuftanuuna fii quburikum nabigu sala allahu alay sl ui quburihiinna waa laydinku fidnaynayaa mid u dhow ama lamida mida fidnada masiixu dajaal oo kale labadabana way noqon kartaa inuu su-aashii qabriga lagu weydiinayey ayadana xiiro iyo wareer uu kaga dhaco ayadana way noqon kartaa wa min shari fitnati lmasiixi dajaal masiixu dajaal fitnadiisa sharkeeda ayaan markaa kaa magan gelayaa oo masiixu dajaalna fidnooyin iyo shubahaad fara badan oo ilaahay cidduu waafajiyey uunuu ka badbaadayo ayuu isaguna la imanayaa masiixna waxaa loo yidhi dee dhulka ayuu wada masiixyo dhulka oo dhan ayuu muddo yar ku gaadhayaa waxaan ahayn maka iyo madiina oo malaa'iga ay ka ilaalinayso ama masiix waxaa laga wadaa kii isha masaxnaayeen leannahu isha midig ayuu la-yahay oo sidii cinab soo baxsan oo kale nebigu sala allahu alay sl inoogu sheegay addajaalna waxa weeye kii beenta iyo khidaaca iyo markaa talbiisinta iyo waxisuqaldidda markaa badnaa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa markaa magangalkan in ilaahay afartan arrimood laga magan inay tahay mid mashruuca qofku marka waa uu ka dhammeeyo amar baana axaadiida qaarkood ku soo arooray uu nabigeenu sala allahu calayhi wasalam yidhi idaa baraqa axadukum min atashahudi ilakhiri aakhiri falyatacawad billahi min arbacin ama idaa tashahada axadukum falyastacid billahi min arbacin afar haka ilaaha ka magan galo halkaasay culimmada qaarkood yidhaheen amarkaasi waa lilwujuub ilaa daa-uus lagaba wariyey qofka aan afarta ilaahay ka magan gelin ee iska salaam naqsaday inaan salaadiba u jirin ayuu ka gaadhsiiyey laakiin jumhuuru jumhuurulculamaa waxa ay ku tegayaan ducadaasi inay tahay mid sunnaa inay tahay marka qofku inuu ku dadaalo oo arrimaha waaweyn ilaahay ka magan galo oo qabriga markaas in lagu cadaabo qabrigana cadaabkiisa ayuu xadiidku inoo sugaya cadaabka qabriga oo markaa jidhka iyo ruuxda labadaba markaas lagu cadaabayo ayuu inoo sugayaayo ilaahay in laga magan galo in laga magan markaa iyadana cadaabka jahannama in laga magan galo markaa ibtilaa iyo markaa imtixaan qofka adduunyadan intuu joogo lagu imtixaamo oo lagu ibtileeyo ama marka uu sii dhimanayo lianno ibtilaaga iyo ikhtibaarkaasi waxay ka mid tahay sunanka ilaahay ee kownkan qofka liibaanini waa qofka ilaahay ka dheereeyey yuhabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira wayudilu llahu aalimiina wayafcal lahu maa yashaa ilahay halkaa ha inagu sugo qowlka sugan waxaa kaloo xadiidku ayana uu amraya in ilaahay laga magan galo dajaal dajaal soo bixitaankiisuna wuxuu ka mid yahay calaamadaha saacadda ee waaweyn nebiguna wuxuu inooga warramay xaggaa bari inuu ka soo baxayo shaam iyo ciraaq dhexdooda inuu ka soo baxayo cidda ugu ee raacaysaa inay yuhuud yihiin afartan maalmood inuu dhulka joogayo oo maalini sanad kale ay tahay maalina bil oo kale ay la mid tahay maalina ay wiig la mid tahay maalmaha inta kalena maalmaheenna ayay la mid yihiin dhulka ayuu aad iyo laxaad u fasahaadinayaa dabeedna nebiyullaahi ciise ayaa soo degayo baabuluddi meesha la yidhaahdo ayuu kula kulmaya ayuu ku dilayaa waxaa kaloo ayana adiciyada ka mid ahayd allaahuma inii acuudu bika ilaahay waxaan kaa maangelayaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisaan kaa maangelayaa wa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min fitnati lmasiixi dajaal masiixu dajaal fitnadiisa ayaan kaa maangelayaa wa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min fitnati almaxyaa nolosha fidnadeeda walmamaati iyo geerida iyo dhimashada fidnadeeda allaahuma ya allow inii anugu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min alma'hami dembi waalmaqrami iyo dayn ilaahayow waxaan kaa magan gelayaa dembi iyo dayn iyo qaan ayaan ilaahayow kaa magan gelayaa xadiidkana waa xadiid saxiixa imaam lbukhaari iyo muslim ayaa warinaya waxaana laga warinayaa caaisha umi lmu'miniin radia allahu canha ayaa laga warinayaa waxaanay leedahay ana rasuul lahi salى الlaه alay slm kaana yadcuu wuxuu rasuulku mid ku ducaysa fi salaati salaada dhexdeeda allahuma inii acuuduka min cadaabi اlqbr ayaan kaa magelaya wacuudu bika min fitnati اlmasiixi اdajaal wacuudu bika min fitnati اlmaxya wa fitnati اlmamaat allahuma inii acuudu bika min alma'hami wاlmaqrb indii hore weeye laakiin waxaa inoogu dheeraadaa inuu odhan jiray allahuma inii acuuduka min alma'hami wاlmaqrb ma'ham waa alhm waa dembiga waa waxa addoonka ka soo gaadha samaynta waxyaalaha ilaahay uu inaga xarimay ee macaasi iyo dunuuba marka uu qofku sameeyo waxa ka soo gaadhaya ilaahay u hayso ayaa la yidhaahdaa ma'tham oo bimacna alismi looga jeedo maqrabna waxa weeye waa dayn waa wixii markaa addoonka laasimayey ee lagu yeeshay ee ama wuxuu amaahday lagaga yeeshay ama waxyeelowgeyse lagaga yeeshay ama mucaamalo yacni dadka dhex martay xaggeeda lagaga yeeshay taas ayuu markaa ka magan geli jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam dabeedna waxaa la yidhi in waxaa la yidhi yaa rasuullahi maa akhara maa tastaciidu min almaqrab yacni waa siiqatu tacajubo badana intaad ilaahay ka magangelayso daynta dabeedna nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina arajula idaa qarin ninkuu markuu qaamoobo waa qofkii unbaa laga wadaa ruuxi dumar ahaydna waa la mide xadadaba kadab wuu sheekaynoo been buu ku sheekayn yacnii waxanaan haystay waxanaan kala rawi jiray kanaan wadi jiray waxbuu ka sheekaynayaa uu yacnii qofkan iskaga jeedinayo wawacada fa akhlaf wuu ballan qaadi oo wuu ka bixi wuxuu odhanayaa bishanaan ku siinaya wiiganaan ku siinaya berritaan ku siinaya saa dama ku wuu ka baxayaa tiiran saa daraaddeed baa nebigu si aanay waxyaalahaasi ugu imanin ayuu ilaahay uga magangeliyay allahuma inii acuudu bika ilaahay waxaan kaa magangelaya min cadaabi alqabr qabriga cadaabkiisaaan kaa magangelaya wa acuudu bika waxaan kaa magangelaya min fitnati masiixi dajaal kii dhulka wada maraya ee beenaalaha ah beenbadanaha ah fitnadiisa ayaan kaa magangelaya wa acuudu bika waxaan kaa magangelaya min fitnati almaxya nolosha inaan ku fidnoobo walmamaati iyo geerida marka aan sii dhimanayo inaan markaa fidnoobo allaahuma ya low innii anugu acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alma'hami dembi iyo walmaqrami dayn ayaan ilaahayow kaa magan gelayaa xadiidka waxyaalaha inuu ka qaadanayna waxa ka mida ducadani inay ka mid ahay ducooyinkii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam salaadiisa dhexdeeda uu ku ducaysan jiray weliba uu laasimi jiruu joogtayn jiray dee sida tii hore ay ahaydna waa marka atixiyaadka dabadi ayaa lagu ducaysanayaa waxaynu markaa xadiidka ka qaadanaynaa waxyaalaha afarta ah ee xadiidkii horeba sheegayey ilaahay markaa inuu nebigu ka magangeli jiray innagana sidii uu inagu faray inaynu uga magangalno nebiga ilaahay inaynu uga magangalno arrimaha waxaa kaloo xadiidku ina tusinayaa khatarta ay leedahay dembiyada iyo macaasidu waayo waxyaalaha qofka markaas halaaga ayay ka mid tahay markaa mar walba qofku inuu macsiyada iyo dembiga ilaahay ka magan galo ayaa wanaagsan siiba salaada markaa ilaahiisa markaa uu hortaagan yahaye uu lafaqayo waxaa kaloo xadiidku aynu isagana ka faa'iidaysanaynaa dayntu markaa addoommadu ay leeyihiin ayana digid laynooga digayo waxaa laynoo tilmaamayaa dee inay tahay qof shayga qofka laasimaya oo aan sinaba kaga fakaraynin intuu nool yahay dee waa laga rabaa markuu dhintayna dee waa lagu leeyahay oo iyana waa loo haysaa marka haddii aanu qofku intuu noolya iska bixinin ama dee cid yani intuu dhintay dabadi ka bixinin dee nafdiisa ayaaba u xidhnaanaysa baa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi waxyaalaha ugu waaweyn ee lagu dembi dhaafana dee jihaadka qofka lagu dilay baa ka mid ahaa nebigu wuxuu uhi dembi oo dhan waa lagu dhaafayaa markaasaa malaku jibriil uu ku soo degay markaasaa la daynta mooyaane daynta iyada lagu dhaafi maaye sidaa markaa ummadaada u sheeg labadan arrimood ee dembi iyo markaa daynta ee ilaahay uu nebigu inta badan ka magangelayay midi waa xaggii xuquuqdiisa oo meel lagaga dhaco oo qofku markaas ilaahay uu ku dhiirado oo dunuubtii iyo macasidii uu ka xaaraantinimeeyey uu markaa ku dhaco xaggan eh, maqramkuna dee wuxuu ku tacalluqaa xuquuqdii addoommadu ay iyadana ku lahaayeen qofkuna inuu daynta aad iyo laxad isaga ilaaliyo haddii uu galo waxayana markaa inuu iska bixiyo ayayna tusinaysaa waayo dhibka ay keenaysana nebiga sala allahu calay waslm ayaa inoo sheegayo qofku markuu daymoobo been ayuu ku sheekaynayaa ballanqaad ayuu bixinaya ballanqaadkiina waa ka baxaya taasina waxa weeye dee waa sifaaddii ay munaafiqiintu ay lahaayeen weeye sifaadda munaafiqiinta waxaa ka mid ahaa markuu sheekeynaya inuu been ku sheekeeyo marka uu ballan qaadana inuu ka baxo ayaa sifaadda munaafiqiinta ka mid ahay waxaana keenaya daynta ayaa keenaysa saa daraaddeed buu daynta nebigu sala allahu calayh wasalam uga magangeli jiray waxaa kaloo ka mid a ducooyinka lagu ducaysanayo allaahuma inii dalamtu nafsii dulman kahiiran walaa yakfiru dunuuba ilaa anta faاkfir lii makfirata min cindika warxamnii inaka anta algafuur الraxiim allaahuma ya allow inii anigu dalamtu nafsii waxaan dulmiyey nafdaydii dulman kasiiran dulmi fara badan ayaan dulmiyey walaa yakfiru dunuuba dembiyaalkana ma dhaafo ilaa anta adiga mooye ilaahayow faاkfir lii ilaahayow ii dhaaf makfiratan dembi dhaaf min cindika adiga agtaada ka ahaaday warxamnii i inaka adigu anta adigu algafuuru ka dembi dhaaf badanaha baate alraxiimu ee naxariis badanahaay xadiidkan waxa warinaya imaamu albukhaari iyo muslim ayaa warinaya waxaana laga warinaya saxaabigaa weyn khaliifkii muslimiinta abubakr asidiiq ayaa laga warinaya radia allahu canhu waxa uu leeyahay rasuulka ayaa wuxuu ku yidhi abubakar callimnii ducaan adcu bihi fii salaatii rasuul allah waxaad i bartaa duco aan salaadayda dhexdeeda ku ducayso markaasuu yihi tan akri allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ilaa anta faqfir lii makfirata min cindika warxamnii inaka anta algafuur raxiim riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan dalamtu nafsii dulman kabiiran halka kaiiran ay taa riwayadka qaar kaiiran marka marna kaiiran baad odhan marna kabiiran baad odhanaysaa imaamu nawowi baa wuxuu yidhi waxa wanaagsan in la kulmiyo laakiin kulmindaasi dulman kahiiran kabiiran in la yidhaahdaa nebiga sala allahu alay sl kamay sugnaanin saas daraaddeed baa waxaa ku tacaquday oo markaa ku qabsay imaamu nawowi imaamka weyne cisudiin ibnu cabdisalaam iyo zarkashiba markaa waxay tilmaamayaan jamcinta iyo isugeyntaas inaanay sunno ahayn sunuu yahay hadda midba mar inuu yidhaahdo waxaana weeye allaahuma ya allahu inii anugu dalamtu nafsii nafdaydii ayaan dulmiyey oo bimacnaa dunuub iyo macaasi baan ku dhacay ama waxay ka dhigan tahay daydaacadii iyo wanaaggii iyo cibaadadii aad xaqa u lahayd ayaan ku gabadh falay markaa nafdaydii ayaan dulmiyeyoo dee aan markaa cuquubo aan markaa u bandhigay lagu ciqaabayo waxyaalo markaa ciqaab iyo cadaab ay ku mudato weliba dulman kasiiran dulmi fara badan ama weyn ayaan sameeyey walaa yakfiru dunuuba dembiyadana ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane aduunbaa ilaahay ou dembiyada dhaafa fakfir lii ilaahayow i dhaaf makfiratan dembi dhaaf min cindika adiga xaggaaga ka aatay ilaahayow i dembi dhaafoo aniga camal xaggayga ka iimahay adigu dembi dhaaf xaggaaga ilaahayow iigu tafadul ilaahayow isii oo ii dembi dhaaf warxamnii ilaahayow ii naxariiso marka hore dembiga iga dhaaf mar labaad kale ii naxariiso oo dee jannadaada ilaahayow igeli innaka adigu anta adigu alkafuuru ka dembi dhaaf badanaha baate alraxiimu ee naxariis badanaha ah ayaa taaye xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa in ducadani ay ka mid tahay ducooyinka markaa salaada dhexdeeda lagu ducayso markaa fii salaatii mar hadduu yidhi dee meelaha la ducaysto salaadana waxaa ka mid a ah sujuudda oo sujuudda waad ku ducaysan meelaha la ducaysan waxaa ka mid a ah atixiyaadka dambe dabadi ilay meelihii kaloo dhami adkaariya yacni waxay leeyihiin markaa wax la akriyayo u gaara labadaa meelood baa ugu muhiimsan meelaha la ducayso markaa sujuuddana wuu ku ducaysan atixiyaadka dabadiina wuu ku ducaysanayaa oo weliba alxaafid ibnu xajar baa wuxuu leeyahay waxaa dhici karta uma liyatakhayar min adducaa'i maa shaa markuu nebigu yidhi atxiyaadkaa markuu akhriyo kadib ha doorto ducada wuxuu doono markaa kadib inuu weydiiye baa laga yaabo bakr oo ay halkaa leedahay imaamu albukhaarina saxiixiisa baabu ducaa'i qabla salaami ayuu ducadan ayadana ku keenay isagoo markaa isaguna u qirsan ama u qaba inay tahay taa salaamta ee salaamo naqsiga ka horeysa waxaynu markaa xadiidkan ka qaadanaynaa yacnii qofka muuminka ahi martabadiisu haba sarraysa ee inaanu markaa zarar iyo taqsiir iyo gaboodfal marnaba aanu ka madhnaanayn saas daraaddeed baa abubakar dee uu nebigu sala allahu alay slam u sidaa dheh midda labaad waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa qofku waxyaalaha markaas ilaahay uu wax kaga aqbalo inay ka mid tahay inuu dulmi iyo dembi qirto inuu dulmi iyo dembi sameeye say ambiyaduba ay wada ahaayeen oo oogilo weliba ilaahay ammaano inuu ilaahay isagu ka dembiyaalka dhaafay inuu yahay uu xuso uu sheego kadibna wixii uu ka doonayay ilaahay uu weydiiso saa loogu dambi dhaafayaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qirid la qira ilaahay kelinimadiisa inay tahay markaa waxyaalaha dembi dhaafka markaa lagu hela ayay ka midta abubakar markaa tawaaduciisi baynu ka qaadanaynaayo iyadoo martabadiisu saa u sarraysa ayaa haddana uu nabiga sala llahu alay slm ducooyinka noocaasa uu weydiisanayay markaa dadka iimaanka le ayay sha'nigooda iyo arrinkooda yahay inaanay isdhiganin ee mar kastaba ilaahay ay ka baqdaan oo ilaahay xusaan markaa ducooyinka kuwa ugu wanaagsan ayay ka mid tahay oo markaa qofkii naftiisa inuu dulmeegu qaranayo oo dembigii uu qaranayo oo ilaahay markaas dembi dhaafo keliya uu qirayo markaa inagu ducaysaa wanaagsan waxaa kaluu odhanayaa allaahuma kfir lii ilaahayow i dhaaf maa qadamtu wixii aan horo marsaday ee dembiyaala wamaa akhartu iyo wixii aan dambaysiisay wamaa asrartu wixii aan siraysay wamaa aclamtu waxaan muujisay wamaa asrabtu waxaan ku xadgudbay wamaa iyo shayga anta adigu aclamu bihi minii aniga adiga ogaan badan tahay dembiga aan sameeyad adigu iga ogaan badan tahay anta almuqadimu ilaahu ka hormariya adiga weeye wa anta almuakhiru ka dibdhigaana adiga weeye laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane xadiidkan waxaa warinayaa imaamu muslim ayaa warinaya saxaabiga jaliilka ahaa khaliifka muslimiinta cali bn abi aalib ayaa laga warinaya radia allahu canhu waxa tilmaamayay cali bn abi aalib salaadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana markaa aakhirkeed ahaa uma yakuunu min aakhiri maa yaquulu waxa ahaanayey wuxuu yidhaahdo waa waa wuxuu ahaanayey wuxuu yidhaahdo waxa ugu dambeeya bayna atashahudi waatasliim atixiyaadka iyo salaamo naqsiga allahuma kfir lii maa qadamtu ducadanu markaa ayuu sheegay oo macnaheedu yahay allaahuma yaa allow ikfir lii ii dhaaf maa qadamtu wixii aan hore marsaday ee dembiyaalahay hore iiga dhacay waxaan liyaaniye wixii dembi hore aan u sameeye iga dhacay ilaahayow ii dhaaf wama akhartu iyo wixii aan dib marsadayba ee dembi yaala bimacnaa waxa uu dib marsaday waxa weeye waa dunuubta aan samayn doono ilaahayow iga ilaali bay ka dhigan tahay oo dembiyada dambena ilaahayow iga ilaali wixii horena ii dhaaf wixii dambena iga ilaali bay ka dhigan tahay iyo maye ee wamaa akhartu waxaan dib marsaday waxaa laga wadaa wixii daacaadahee aan samayn waayey dee waa waxaan markaa dib mariyey iyo maya hadduu iga dhaco dembi ilaahay o ii bay ka dhigantay ama iga ilaali labadaba waa la odhan karaa waxaa kaloo la odhan karaa waxaan dib marsaday dee waa waxaad hadda samaysay oo adiga haddana gadaasha xumaanahoo dadku ay ku dhaqmayaan oo ay sii faafinayaan oo ay sii wadaan taana markaa way nagu kartaa wamaa asrartu wixii aan siraysay ee aan hoosu sameeyey ee adiga mooye cid kale aanay igu daalacanin ee cid kale aanay markaa ogaanin ilaahayow kaana ii dhaaf wamaa aclantu wixii aan muujisay ee aan soo bandhigay ee dadka markaas ay igu og yihiin kaana ilaahayow ii dhaaf wamaa aclan wixii aan muujisay ee markaa calaa dadka ee indhahooda horteeda ku dhacay xishood darro aan markaa ku sameeyey wamaa asraftu wixii aan ku xadgudbay een farabadsaday ee dembiyaala ilaahayow kuwaana ii dhaaf wamaa anta calow bihi minii ilaahay waxaad adigu iga ogaan badan tahay ee adigu adigu og tahay ee dembiyaalahee anigu aanan ogeyn ilaahay u dhaaf waayo qofku dembiyaal fara badan buu samaynayaayo laga yaabaa inuu iska ilaawo amaba yacni isagoon dembiba u haysanin inuu ku dhaco la arko ilaahayow kuwaana ii dhaaf adigu adigu ogtahay anta adigu almuqadimu ka addoon khalqigaa ka mida ka hormariyaa tee khayr iyo wanaagu hormariya wa anta almu'akhir waxa tahay adigu ka dibdhiga ah, ee cidduu doono yacnii naxariistiisa iyo wanaagga ka dibdhiga ee khudlaaniya ee hoojiya ayaa ti laa ilaaha alla xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaan yacnii dikriga iyo ducada nabigu sala allahu calayhi wasalam sidaasay wada tawxiid iyo wada keliyeel ilaahay ayuu ahayd qofka adkaarta akhrisanayaana sidaynu ku arki doona adkaaru salaax iyo walmasaa dee suurtagal uma aha hadduu macnahooda garanayo inuu ilaahay cid kale ku lamaaneeyo oo malag ku lamaanayo ama nebi ku lamaanayo ama awliye ku lamaanayo ama awowyaal ku lamaanayo cid kale ilaahay la baryo yani kama suurto gelayso hadduu macnahooda garanayo laa ilaaha ilaaha lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooya ka macbuudkaahi adiga ilahu keligaa weeye xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa sida markaa nebigu salى اllahu عalayhi wasalam uu markaa ilaahiisa u baryayey ducada ugu celcelinayey baahi markaa u muujisanayey xaaladihiisa oo dhan waxaa kaloo nebigu sala allahu alay slm ummaddiisa ku barayey oo diinta uu ku barayay qowl iyo hadal iyo ficil iyo wax la sameeyo oo dee ficilkiisii ayay markaa tani ka mid tahay ay saxaabadu ku arkayeen ummadda ayuu ku barayay iyo wuxuu markaa ku sugo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa asmaada ilaahay waxa ka mid a asmaa iska hor oo aanay bannaanayn midkood midka kale in laga reebo iminka almuqadimu waalmu'akhiru way wada socdaan muqadim keliya lama odhan karo muakhir keliya lama odhan karo almuqadimu almuakhiru yacni almuqadimu walmuakhir waad israacinaysaa waa kaa isagu ciduu doono hormaraya cidduu doona duwiy almucizu walmudilu alkhaafidu alraaficu alqaabidu albaasdu almaanicu almucdi annaaficu addaru yacni waa asmaa wada socoto oo aan la kala reebin oo markaa iska horjeeda oo ilaahay marka markaa lagu sifaynayo sidaa in loogu sifeeye ay tahay qofka muslimka ahi waxaanu addiiska qaadanaynaa inuu wixii ilaahay uu faray uu la yimaado khayraadkana markaa u degdego wixii markaa yacni gaba ka dhacana ilaahay uu weydiiso inuu ilaahay uu ka dhaafo waxa kale oo ka mida ducooyinkii lagu ducaysanayey allahuma acinnii ilaah waxaad igu kaalmaysaa calaa dikrika xuskaaga wa shukrika mahadnaqaaga wa xusni cibaadatika iyo cibaadadaada wanaajinteeda ilaahayow igu kaalmee ayuu odhan jiray xadiidkan waxaa warinaya abu daawuud iyo nasaa-i iyo ayaa warinaya waxaana laga warinayaa saxaabiga weyne mucaadi ibnu jabal ayaa laga warinaya waana xadiis saxiixa oo sheekh albani iyo culimo kaleba ay tasxiixinayso waxaanu xadiidku ku yimi saxaabigii mucaad ibnu jabal la yidhaah radia allaahu canhu ayaa wuxuu leeyahay rasuulku gacanta ayuu i qabtay markaasaa wuxuu ihi inii la uxibuka yaa mucaad mucaadow waan ku jecelahay markaasaa ihi waana uxibuka yaa rasuula allah rasuul allah waan ku jeclahay markaasuu uhi falaa tadacana an taquula fii kuli salaatin haddaba ha ka tegi inaad tidhaahdo salaad kasta rabbi acinnii calaa dikriga wa shukriga wa xusni cibaadatika waa lafdiga nasaa-i lafdiga abu daawuud isagu wuxuu ahaa rasuulka ayaa wuxuu qabtay mucaad ibnu jabal gacanta marse wuxu uhi yaa mucaad wallaahi inii la uxibuk wallaahi inii la uxibuk wallaahi mucaadow waan ku jeclay wuu sii kayaa mucaad mucaadow waan kuu dardaarmayaa laa tadacanna fii duburi kulli salaatin salaad kasta dabadeed ha ka tegin taquulu inaad tidhaahdo allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika inaad tidhaahdo ha ka tegin oo macnaheedu yahay allaahuma acinnii ilaahayow waxaad igu kaalmaysaa ilayn ilaahay baa kaalmale ilaahay wixii uu kuu kaalmaya unbaad awoodaysaa ilaahay haddaanu kugu kaalmaynin waxba qabsan kari maysid allahuma acin ila iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilahu adiyaan keligaa ku caabudayna adaan keligaa kaalma kaa doonayna allahuma acini ilah waxaad igu kaalmaysaa calaa dikrika xuskaaga inaan qalbiga kaa xuso inaan caraba kaa xuso inaan xubnaha kaa xuso oo wixii nimciya wanaagaad siisay aan daacadaada markaa u wa shukrika ilaahw mahadnaqaaga inaan qalbiga kaaga mahadnaqo oo aan qiro nimcadaadii siisay inaan caraba kaaga mahadnaqoonku xuso inaan xubnaha kaaga mahadnaqoon kugu adeecoon kugu hoggaansamo wa xusni cibaadatika wa an uxsina cibaadataka iyo cibaadadaada inaan wanaajiyo ilaahayow iigu kaalmee cibaadada wanaajinteeduna waa laba arrimood inuu qofku ilaahay dartiina u qabto sunnihii nebigana sala allahu calayhi wasalam u waafajiyo haddii aanu ilaahay dartii u qabnay isus iyo riyaa iyo cidwa kala gadoon ay noqoto laga aqbali maayo haddii sunnaha nabiga sala allahu alay sl an waafaqsanayna dee waa marduuda oo man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun waa lagu celinayaa xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa mansilada iyo darajada mucaad ibnu jabal uu lahaa iyo nebigu sala allah alay sl siduu u jeclaa saa daraaddeed buu ducada jaamicada ah u dardaarmay inuu ugu ducayso waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa yacni ducada ducadani inay kamid tahay ducooyinka lagu ducaysto salaada dhexdeeda haddaba dubura kulli salaatin buu yidhi culimmadu waxay dhaheen ma salaamo naqsiga ka hor baa mise waa salaamo naqsiga kadib culimmadu in badani waxay dhaheen waa salaamo naqsiga kadib in ka midna waxay dhaheen waa salaamo naqsiga ka hor waana ka ay culimo fara badanna ay doorteen sheekh maxamed saal cuthaymiin baa raximah wuxuu yidhi haddii soo aroorto duburu salaa haddii dikri ama duca lagu qaydo hadduu dikri yahayna waa bacda salaam hadduu duco yahayna waa qabla salaam tani markaa waa duco waa qabla salaam bay noqonaysaa dikriga laga hormariyey shukrigana wuxuu tusinayaa addoonku haddaanu rabbigii xusa inaanu xasuusnayn dee daakir noqon maayo mid ilaahay xusa ma noqonayo waxaa kaloo xadiidka ka inaad mar walba ilaahay isticaano iyo markaa inuu kugu caawiyo cibaadada inaad weydiisato iyo akhlaaqdii nabiga sala allahu calayhi wasalam siduu saxaabadiisa markaa ugu turayey ee markaa wanaagooda u jeclaa ugu dardaarmayey inuu jecel yahay markaa ugu sheegayey dariska qaybtiisa hore halkaa inugu joogto wallahu aclam